gebigebi ka dheer guriguri ku dubay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisidi gelingelin ka dar garyagaris gaari gelingelin ka daran ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday biyogaliyo webi goor la laysku daray lama kala ganto kala mana gurmaan gunti habeen wadxilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan bismillahi raxmaan raxiim habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taarikhduna waxaay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad ee agosto sannada labada kun saddex labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka galgaduud ciidamada dowladda waxa ay gabaldhici maanta gaareen deegaanka ceelgorof iyo deegaano kale oo gobolka galgaduud ka tirsan iyadoo sidoo kale ay caawa kaabiga ku hayaan deegaanka cosweyne duqaymo sidoo kale ka dhacay halkaasi ayaan idiin soo gudbi doonaa waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan howlgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo socdo muddo sanad ah aysanna qayb ka qaadan ciidamada atmis daa kuwa safka hore oo la filayo inay qayb ka noqdaan ciidamada xooga waxaan waxa ay howlgalkaasi kula wareegeen deegaano badan haddaba mama jirtaa baahi loo qabo wadamada safka hore haddaba waxaan eegi doonaa waxaa dhici kara haddii wadamada safka hore aysan qayb ka qaadan xilli shaki la geliyey inay qayb ka yihiin hadda soomaaliya waxaa isleeyahay yaa isku filan awood buuxdayna u leedahay in nabadeeda ay soo ceshato shalay hadduu dalku ahaa dal yani daciif oo awood badan lahayn maanta awood badan bay leeyihiin ma qabo marka aniga iyo dadka ilamidaba in maanta awood shisheeye lagu tiirsanaado waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan koox maleeshiyaad ah oo muddo saddex maalin ah ka hor afduubatay weriya cabdirasaaq mire taas oo ka afduubatay magaalada beledweyne ayaa waxa ay ehelada weriyaha ka dalbatay in la siiyo madax furasho waxaa sidoo kale caawa barnaamij u maqli doontaan wasaaradda difaaca waxa ay shacabka ku sugan magaalooyinka ceelburur iyo galhareeri ay uga digeen in ay goobaha ay kooxda al-shabaab ku sugan yihiin ay sii joogaan mar walbana ay ka dhici karaan halkaasi duqaymo ay la bartilmaameysadaan diyaaradaha soomaaliya ka taageera dagaalka lagula jira al-shabaab qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korno intaan barnaamijka aynu ku guda jirnay aad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka gabagabadana waxaad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada saaxiib yaal xog waraysi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaad wax maqasheen gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad dhegeysanaysaan aynu ku bilowne waxaa howlgallo ay ka socdaan gobolka galgaduud sidoo kalena ciidamada ayaa maanta waxa ay gaareen deegaano hor leh iyadoo sidoo kale ay ka wadaan miina baaris meelaha qaar kaabigana ay ku hayaan sidoo kale deegaano kale waxaan usoo noqon doonaa wararka ku saabsan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka galgaduud balse markan haddii aynu eegno waxaa taliska ciidanka xooga oo ka warbixinayay qeybta ay ka qaadan doonaan wadamada safka hore dagaalka ka dhanka al-shabaab gabagabada wejiga koowaad iyo bilaabashada wejiga labaadba ay shaki geliyeen eh, amaba uu shaki geliyey taliyaha ciidanka xooga qaybta ay ka qaadan karaan ciidamadaas ee wadamada safka hore ee dagaalka inay ka taageerayaan dhowaan la sheegay qaybna ay ka qaadan doonaan dibxoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin taliya ciidanka xoogga ah oo ka warbixiyey waxa uu shaki geliyey eh, sheegayna inaysan muuqan saansaan ay uga qayb qaadan karaan wadamada safka hore ee dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo laanta afka soomaaliga ee v o eda u hadlayna waxa uu yiri ka qayb noqoshada gulubka colaadeed ayuu ahaa ma dhihi karo waa baaba-ay ma dhihi karo laakiin muuqaal hadda aan dhaqso looga qeybgelayo ama ay toos uga qeybgelayaan hadda muuqaayno nooma muuqdo arrinii ma muuqdo shaksiyan waxaan u leeyahay waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo iyo argarowga black lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu ou dhaqsan ugu biiri karo maya anigu waxaan kula hadlaya markaas waxay tahay saraakiishayda ayaa ka shaqaysa oo la shaqaysa black lion qaybo ka ah marka xogta markaan arko aniga ka ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qaybgalayaan oo hadda dhow nooma muuqdo hadda qorshaha waxaan siyaasada ayaa hagta marka annaga waan sugaynaa laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno markaan fiirno talowgooda markaan fiirno waa sidaas sidaas weye kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan waayo markaad ad leedahay howlqabad waxaa ka horeeya tabaabushaa ka horeeya tabaabushihii baan ii muuqan hadda maya maya saraakiil timid oo ehm, loogu talagalay ehm, black lion ehm, operationkeeda ayaa joogtay iyadoo inay fasaxyo oy u baxaan laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaadqaadaan oo ay soo noqdaan qaadna ay joogaan way jirtaa sabaabushadii halkan kama aada iuguma muuqdo waa midan annagu hadda inta ku dashano aan dhigi karno oo sugaynaa hadda iuguma muuqdo ka ka dayacidan ahaan wa garta marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya soomaali ahaan wa wa hadday um, wax iska bedelsho arrintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneynaa haddii aysan soo noqonna de uh, way kula tahay waana qiyaasaysa inaan loo fadinayno mar walba arrintaasi ay tahay hol annaga noo taal wejiga gebagabada ee gobolada dhexe wey waxaan hadda u diyaargarownay kama dambaynayso wejiga qaybta kale ee mataqaanaa gobolada koonfur galbeed iyo jubbaland way isla socdaan isku qorsho wey laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana wuu ka socdaa dagaalku runta wuu ka socdaa laakiin waxaan rajeynayaa kani inuu dhaqso u gebagaboomo dhinaca kalena aan markaa isugu tagno annagoo wada jira meel xid ay u baxaanba ma jirto meel ida ku jiraan labada deg bay ku jiraan labada degmana dhinac walba waa laga jiraa meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda horta macnida dowlaadto waxay tahay eh, ma jirto cid simbisi u haysa shabaab baklin unbay dadku kula jiraan mah ma jirto eh, dad dembiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u eh, ogna inaanay ka badbaadin iyo sida ay xoog ku haystaan oo aysan doonayn inay ka baxaan ayaa meesha ku haray magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato waxaa jirta eh, saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay ka soo baxda gacanteenna ay tahay marka dagaalku ma socon karo markaan insha allahu eh, xilligan aan go-aansanno in nimankaa meesha ay ka dhammaadaan waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood laba bilood hadda dhowdhow eh, jaanis kumaysan helin ujeedaduna maaha dagaalku dagaal doonayaan inay wax ku qabsadaan dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa jenaraal ibraahim sheekh muxudiin ayuu ahaa taliyaha ciidanka xooga dalka oo ka warbixinayay wadamada safka horena sheegay in aysan diyaar u ahayn dagaalka lagula jiro al-shabaab saansaan diyaar garow ah inay muuqanayo sidoo kale sheegay Eh, isla arrimahan ayaana ku guda jirnaayey haddaba door caynkee ah ayay wadamada safka hore ay ku leeyihiin dagaalka lagula jira al-shabaab maxayse ka dhimi kartaa maadaama uu taliyaha ciidanka xooga uu sheegay inaysan muuqan diyaargarow ay wadamadu u galeen dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan wax ka weydiiyey wadamada safka hore haddii aysan howlgalkan ka qayb qaadan waxa uu noqon karo dagaalka al-shabaab lala gelayo oo haddaba ay kula jirto dowladda maxamed xadir nuur oo ah falaqya arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faallooda bismillah mahadsantahay adig dhegeystayaasha kulmiina oo salaamaya dabcan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee soomaaliya u jooga ee midooda africa yani bilowgii ay soomaaliya yimaadeen yani howlgaladooda wuxuu ka ekaa keliya ilaalinta xarumaha maaragtay muhiimka ah iyo meelaha qaarkiis ay tageeno maaragtay xaruma ka samaysteen inkastoo ay dadaaleen haddana yani kaalinta awoodda ay uma suuragelin in maaragtay ay wax badan oo guul ay sameeyaan marka taas marka laga fiiriyo waxaa lasdhigi karaa midooda africa marka yani eh, kaalintii soomaaliya u yimaadeen bilkuliyan eh, boqolkiiba eh, toban xataa ma qaba in aysan diyaargarow gelin oo aysan ka muuqan wax diyaargarow ahay uu sheegay taliyaha xooga marow ka hadlayay taasi soo kuma muujinaysa in aysan diyaar u ahayn dagaalka in ay la galaan oo hadal oo keliya warkooda ku ekaa ah, dabcan horta awoodaha ay leeyihiin iyo qalabka haystaan marka loo fiiriyo horta waxay soomaaliya dhan ay amnigeeda soo celiyaan laakiin sida hadda muuqato bilowga dagaalka shabaab lagula jiray wejiga koowaad yani kaalin muuqato kuma lahayn hadda oo wejiga labaad loo gudbaayana kaalin kale kuma lahan marka arrinta marka laga fiirinayo waxaa lais oran karaa dee gacmahayba ka laabteenba howlaha eh, xoreynta ama soo celinta nabadda soomaaliya inay qayb muhiima ah ka qaataan dowladda marka maxaa la gudboon oo ah inay ka qaadato wadamada safka hore eh, ah, ah, dabcan horta eh, lagama abaaldhici karo oo wadanka waxay soo galeen xilli baahi badan loo qabay waxay kaalin weyn ka qaateen xoreyntii caasimadda soomaaliya waxay sidoo kale ay meelo muhiima ah ay qabteen soomaaliya ka tirsan waxay hadda kontaroolaan ama amaanka ay sugaan xarumaha ugu muhiimsan ee soomaaliya ama dhaqaalaha noqota ama xarumaha dowladda marka taasi lagama abaaldhici karo laakiin hadda soomaaliya waxaa isleeyahay ayadaa isku filan awood buuxdayna u leedahay in nabadeeda ay soo ceshato shalay hadduu dalku ahaa dal yani daciif oo awood badan lahayn maanta awood badan bay leeyihiin ma qabo marka aniga iyo dadka ila midaba in maanta awood shisheeye lagu tiirsanaado aan ku siinayo ciraaq markay ka kaceen kooxahan maaragtay argashada yani eh, awoodihii joogay eh, nabadda u dhalin waayeen laakiin awoodda saxda ah waxay ka timid bulshada marka soomaaliya hadda ayadaaba u diyaar garowday inay nabadgelyadeeda iyo xasiloonideeda soo celiso marka taasaa muhiima marka in laga fiiriyo eh, waxa ay qabteenna lagu amaano midooda africa loguma looguna mahad celiyo marka w intaa ka dambeeyana mas-uuliyadda ay soomaalida qaadato waayahay eh, dowladdu waxay u diyaargaroobaysaa dagaal makula tahay in wadamada safka hore ay qayb ka noqon doonaan adiga ah, horta sida hadda muuqato dee hadda safka hore iyo saf dambe iyo saf dhex midna hadda oo u diyaarsan ma jiraan agaabul xoog la socdo meelo badana la qabtay yani kaalinta midowga africa ay ku leedahana ama ah, igad ay ku leedaha ama safka horena hadda wax muuqda maahan marka taas markii laga fiiriya waxaa isdhigi karaa hadda eh, bilkuliya ba gacmahay ka laabteen oo qorshahan socdo shaqo kuma lahan marka waa macquul inay maaragtay kusoo biiraan dagaalka eh, hadda eh, xasilinta soomaaliya lagu raadinayo waa wax dhici kara ayada laftirkeeda inay sida hadda ay u dhaqmaayeen ay u dhaqmaan marka laakiin wax weyn ma ahan hadday gacanta ka laabtaanna waa soomaalida ayadaa isku filan hadii ay dagaalka qayb ka noqdaanna dee wax loo baahan yahay oo waa hiil yacni laga helay maaragtay wadamo oo saaxiibka soomaalila ah ciidamada dalka etoobiya ee gudaha dalka ku sugan maanta waxa ay geysteen duqeymo xilli uu hadalkan jeediyey taliyaha ciidanka xooga saameyn ma ku yeelan kartaa marka ah, horta duqeymaha iyo weerarada qaarkiisa ciidamada shisheeye soomaaliya jooga ay samaynayaan inta badan waxaan isleenahay waa wax iyaga eh, gooni u ah oo maahan howlgallo ama istraatiijiyad la wada diyaariyey dhowr mara wadamada hadda eh, kenya samaysay etoobiya waa samaysay dabcan eh, taas markii laga fiirinayo de waxa laga rabaa dowladda soomaaliya inay ayada sharciyadda howlgalka dagaalka la timaado kuna hogaamiso marka taas waxaa las dhihi karaa de waxa etoobiya samaynayso waa wax ayada ay u madax banaanta may u arkaysa in caqabada ayada wax ku ah aragtay laakiin eh, waxay la tahay wax eh, nidaam umada maaragtay oo macno badan ummadda ugu jira ma ahan in meel la duqeeyo oo bilaataargada dhibaato badan ay keenaysaa marka hadii ay dagaalka dhab ka yahay waxaa fiicnaan lahayd inay ciidamada soomaaliya gadaal ka soo maraan eh, qorshaha istraatiijiyada lagu shaqaynayana qayb ka noqdaan ugu dambeyntii muxuu noqon karaa duulaanka ka dhanka al-shabaab ee la filayay inay qayb ka noqdaan ciidamada Ah, dabcan hadda wax kasta oo soomaaliya eh, eh, horstaagi karay ama eh, caqabad ku noqon kara nabad soomaaliya albaabadaas waa soo xirmaya waxaana way soo dhammaanayaan awoodaha hadda kooxaha caqabada nabadda soomaaliya ku ana laftirkooda uma diyaarsanaa inay awoodaha xooga badan ee dowladda soomaaliya ka imaanaya babacdigan gudahood soomaaliya cirif ilaa ka cirif maaragtay la kalingareeyo oo wadan xasiloon oo nabadgelya oo adduunyadana maal gashan karto inuu noqdo maxamed xadir nuur oo ah falaqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faallado aan wax ka weydiinaya wadamada safka hore doorka ay ka qaadan karaan dagaalka lagula jira al-shabaab wejigiisa labaad dhowaan oo la filaya inuu dalku ka bilowdo sidoo kalena gabagabo u maraya wejigii koobaad iyadoo sidoo kale shaki la geliyey doorka ay ka qaadan karaan oo taliska ciidanka xooga ay geliyeen wadamada safka hore doorkooda saxiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gees harsadaygobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor la ysku daray lama kala garto kala mana gurmaan waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socda howlgallo ay ciidamadu ka wadaan halkaasi waxaana iska kaashanaya howlgalkan ciidamada xooga iyo dadka deegaanka ciidamadu waxa ay gabaldhici maanta ay gaareen sida la sheegay deegaanka ceelgorof oo hoostaga deegaanka wabxo waxaana sideed kilomitir uu jiraa deegaankan wabxo iyadoo ciidamadu ay sheegeen in halkaasi ay gaareen haddana ay ku sugan yihiin maanta sidoo kale gobolka galguduud waxaa ka dhacay duqeymo ay ciidamada ka taageera soomaaliya ama diyaaradaha soomaaliya ka taageera dagaalka lagula jira al-shabaab ay ka fuliyeen halkaasi waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda oo sidoo kale la sheegay inay kaabiga ku hayaan deegaanka coosweyne wararka ugu dambeeya howlgalladan waxaa inoo soo koobaya waryaheena farxaan axmed cabdi waa mahadsantahay ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa waxa ay maanta gaareen deegaano hoostaga deegaanka wulxa ee gobolka galgaduud gaar ahaan deegaan lagu magacaabo algorof oo halkaasi ku yaalay oo in muddo ah ay maamulayeen ururka al-shabaab ciidamada garabsanaya oo isugu jira kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa si nabad ah ula wareegay deegaankan waxaana halkaasi caawa sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada xoogka dalka iyo kuwa dalka deegaanku ay sheegeen in ay si nabad ah caawa halkaasi ula wareegeen deegaanka ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa ah deegaan wax ka yar toban kilomitr ku jira wadaxa oo ah magaalo istaraatiiji ah marka loo fiiriyo dhanka al-shabaab in muddaana ay e maamulayeen Eh, tobankii sano ee ugu dambeeyey halkaas waxaa joogay al-shabaab waxaana deegaankan wadaxa istraatiiji eh, gooyi u yahay eh, halka uu howlgalkan ku wajahan yahay oo ah magaalada caalbuur ee gobolkan galgaduud waa gartay maxaa ka jira in kaabiga ay ku hayaan cows weyne ciidamadu sidoo kale dhanka bari markaan eegno ciidamada kala duwan ee dowlada federaalk ee soomaliya iyo kuwa dadka deegaanku howlgalo kala duwan oo qaarkood uga soo baxeen gobolada hiiraan shabeelada dhexe iyo sidoo kale gobolkan galgaduud ayaa si wadajira kaga socda halkan waxaana ay ciidamadu kusii shaqeeyaan sida aan xogta ku helayno deegaanka wulha oo ay u jiraan wax ka yar shan kilomitr dhinaca cosweyne ayagana maanta ayay ciidamada dawlada federaalk ay soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku la wareegeen waxaana halkaasi kusugan ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka waa gartay farxan bal ka waran bal duqeymihii maanta dhacay khasaaro caynkee ayay geysteen inkastoo meesha siyaasiyiinteedu ay liidato marka laga reebo qaadada taleefanada oo qaarkood la helayo lasoo wariyey in xoreen la jiri oo anshaab ku lahaayeen deeganadaasi ay dabaayeen diyaaradaha saaxiibada taageera beesha caalamka ee taageera soomaaliya khasaaraha waxbaba hadda lama soo werin oo ah dad shacaba oo ku waxyeeloway balse waxa ay dowlada federaalka soomaaliya sheegtay inay khasaare u uh, geysteen dagaalamayaashii halkaas ku dhacay xeryaha uh, farxaan axmed cabdi oo ku sugan gobolka galgaduud ayuu ahaa oo warbixinadii ugu dambeeyey ee dagaalka lagula jira al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolkaasi nala socodsiinayay wasaaradda gaashaandhigga afayeenkeeda waxa uu maanta mar kale ku celiyey digniinaha ku aadan dadka shacabka ah deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud halkaas oo uu sheegay in lagula bartilmaameysanayo kooxda al-shabaab duqeymo culus waxaana uu kaga digay dadku in ay goobaha al-shabaab ay ku sugan yihiin ay ku sugnaadaan isagoo sheegay in dhibaata ay kasoo gaari karta mar walbana ay yihiin al-shabaab goobaha ay ku sugan yihiin bartilmaameed ciidamada iyo sidoo kalena ay u yihiin diyaaradaha dagaalka ee ka taageera soomaaliya dagaalka kooxda al-shabaab lagula jiro gfgflagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan tahay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibyaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markan haddii aynu eegno magaalada beledweyne waxaa muddo hadda saddex maalin laga joogo laga afduubtay weriya cabdirasaaq biro dhoore waxaana ay koox markaa maleeshiyaad ah oo afduubatay ay dalbatay in la siiyo lacaga madax furasho ah waxaa la sheegay inuu xaalado adag uu ku jiro oo sidoo kale uu ku wajahayo wariyaha halkaasi waxa uu la shaqeynaya wariyuhu hay-adda qaramada midoobay ee ka howlgasha magaalada beledweyne waxaana ehelada waa cabdirasaaq ay sheegeen in ay lacagahan ay maleeshiyadu dalbatay sidoo kalena ay la xiriireen ehelada waa maleeshiyaadka afduubatay xasan waa cali xasan dhore oo ka warbixiyey ayaana idaacadda kulmiye uga hadlay siyaabaha waxyaabaha keenay in la afduubto iyo waxa ay isdhaafsadeen iyaga iyo maleeshiyadii afduubatay wariyaha walaal horta wariyihii hore u ahaa eh, qumiro dhoore adeerkiisaan ahay cali dhoore xasan cabdisaaq hadda wuxuu ahaa sarkaal u shaqeynaya un d s s beledweyne isagoo habeen saddexaad ka soo baxay masaajidka salaadda eshaha ayaa laga afduurtay gurigiisa sii galaaya niman afduuqayaal ah oo dee burcad ah kadibna de waxa waaye sida aad aragteen silsilada iyay ku xireen meelaha duurka beledweyneha agaarkiisa ay ku haystaan madax furasha ay weydiisanayaan marka inay yihiin madax furashaan rabnaa in la siiyo lacag madax furashaa ah. marka waxaan dee baaqeenu wuxuu yahay waxgaradka reer iiraan meel kastaay joogaan inay maaragtay baha iyo boqorba siay uleeyihiin dadka waxgalka diidka inay maaragtay ninka maskiinka ahee xamaalinay dhexdooda ka xamaalanayay beledweyne reer beledweyne joogay maaragtay dhexdooda lagu afduubtay inay u soo celiyaan xorriyadiisa nimanka burcadka kasoo furfuraan baaqeena ka famil ahaan ka reer ahaan waa baaqeen halkaas waa insha allah waxaa la sheegayaa in waryaha aana qabiil loo afduubtay arrintaas maxaa ka jira walaal arrintaa waxba kale ma socno anaga waxba kale ma socno dad aanooyinka qabiilka iyo waxa ka maarata ka warqabana ma nihin anaga dad reer nahay dad eh, maaragtay nabadgelyo dad ganacsi dad waxbarasho dad aqooneedaan nahay dad arimahaas ka warhaya ma nihin kaasi wuxuu ahaa adeerka cabdirasaaq dhoore oo dhowaan koox hubaysan ay ka haftoobatay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaa u waramaya wariyaheenna farxaan maxamed xuseen guriguri ku duway gacangacan sugtiyo godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan qeybihi ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi afrikaan wax goor iyo ayaan dhigay gabaahiirta oo guluubadoodii danshool laambadda u gaabshay oo hadday gadiid tahay xitaa meel gudcura taagay madaxdii gadaal marisay baa guulwadayn raba gardarooyinkoodana ammaan loogu gudayaa oo markay habaar galabsadaan ii ducay gura war cabdimahado waxaaku gabay maahee waa mooshinad madaxda afrika ka keentay war milatarigii dalka naijer afgambiye waxay dhaheen haddii qayladana laka day waayo madaxweynaha iyo ehelkiisaba waa laynaynaa war afrika xog tihiine waa meesha keliya adduunka ku taalla eh. ee qofka shaqalaan uu iska joogo eh. ilaa uu ka iloobo kulliyaddii uu bartay warbow afrika kalima adduunkao dhan baa wuxuu dhaqdo dhaxalkeeda qaataa waar walla weynay afrikanadan ku waalateen eh. miyaynay ixtiraaftay war kalemaanayni soomaaliyaha waxaa la weydiiyey dababta afrika ay u hormari weysay kadibna saddex qodobo uga jawaabay kow wuxuu yidhi gaalada dunidaa la siiyey inagana aakhirada marka dunidu qiimo ma lahan haddana wuxuu yidhi xoolihii afrika yurubaa dhacday iyagaana ku goor maray markii saddexaadna wuxuu yidhi ah. waa la ysku kaayo diroo shirqool ayaa naloo dhigay faragelin shisheeyaana tilaabka qaadi weynay haddaan tusaale yar inkastiyana markii beeruhu noo soo go'aanay mucaawinad noo keenaan dadkii beeraha fala lahayna lacagay u qoraan dadka tahriibaya xataa iyagaa ka dambeeya markiyagasaa loo gelahayo ma markhaatibaa iyagu war la ogaaday cid kastoo wax qabsan weydoo danteeda gabta inay cid kale eedayso cadow baa laygu yahay dhahaan wujayleeshidii kooydii haaji ismaanka marmarsiooseleri horaa waxaa loo yidhi guushu way aabbayaal badantaa guuldaraduna waa agoon war kalemaani afrikaha ku fogaanine hadda ka hor madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak ayaa xaalad caafimaad loo geeyey dalka jarmalka dhakhtarkiyaa wuxuu weydiiyey dadkii madaxweynaha la socday meeqasa inuu talada dalka hayaa kadib waxaa loogu jawaabay doktoore sano keliya dhakhtarkii inta madaxa gacanta saartayoo wuxuu ku jawaabay ninkan waa daalim sababtoo ah ku dhowaad soddon sano ayuu dalkiisa madaxweyne leeyahay xitaa hal isbitaalo isagu kalsoonyaho isku daaweeyo kama dhisin arya cabdikuusa u afrika war kama hayside mugdhow qawaariij waa ka xoroobahaa la yiri madaxweynaha oo ka warramayo gobol kamida afrika oo la yidhaaho galmudugna wuxuu yidhi mugdhow shabaab waa ka ciribtiraynaa galmudug ka kadibna iyo guuraan gobol kaloo afrika ka mida dega oo koonfur galbeed la yidhaah waana ka ciribtiraynaa asagana ka kadibna iyo ka guuraan gobolka kale afrika ka mid ah la yidhaaho dega mahasna khawaarij waa ugu dhammaan doontaaoo waa lagu soo afjaraa ikhtitam alkhawaarijiin fii iqliimi jubbaland miya war cabdikuusha waxaa lagu yidhi eh. nadaafat alkhawaarij cala somaal walafriqiya nuxayiikum ow nuqadimu ilaa hadraatikum nashnat alakhbaar maynari wayti arya madeeyow adiguna xumbaal afkaas waa tiqi abwaanguuro idaacada afrikaan oo kaftanta waraysi siinaya waxa uu yidhi eh. suudaan inay burburayso waxaan ku ogaaday eh. markii shabaab ay soo qaateen heestii suudaan ee macasalaam iyagoo soomaali macsalaamaynaya war mucaaradka soomaalidu khawaarijta iyo dowlad dowladda yay jecel yihiin maa madaxweynaha dagaal lagu taageeraan war kalemaana cunug yar baa la weydiiyey abbaha iyo hooyadaa kaa jeceshahay markaasuu yidhi canjeeladaan jeclahay marka mucaaradku waa niman kursiga jecla maxaa uga danaysaga waayahay khawaarijtum kursigay bixiyaan warwar iyo dhammaantiis waa la soo aftarayaabaa layna yidhiye hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar dalabow samigay cabdulana waxa uu yidhi ow koryaa baariya koonfuura lesaaga keenay kooxdii baas korya baariya koonfuura lesaaga keenay kooxdii baas madaxweynihii markuu amar baxshe jiidda hore aaday ee ciidankii urursaday aalmi badan qaatay argagixisyadii waayo badan beenta ku adeegtay iyadoon dagaaldhicin ayay sii ordahayaane al-shabaab allayle sida adiga mau yaacay aryaa bashiir dheerow mugi loo dhowaada say u kudeen anaaba ka nixi tega aryaa jihaadkii iyo jannadii ay dhahaan waa u soconaa miyay ka ordeen amiirahaad inaysan ku jirin waa ogaayeene dadkay ku khaldayeen aryaanaha eh. amiiraadii hadday ah, ordeen igaartiya eh. ah, adeejiha ah. war orad layskaga hari maaye eh. wabxakaabigaa laga fadhiyaaha la yidhi ciidamaana ku gurgurtayaa la yidhi taangiyaal wata weliba ciidankaa waxaa la sheegay inaysan soomaali keliya ahayn hadda xaggee galaahay maraysa war kale ma yaalle war kale maanay war ma haysaane dadka ceelbuur iyo wabxa iyo galhareeri ka soo jeeda waa shireen waxayna dhaheen fariimaha shabaab naga soo gaaraya ma gadmayaan iskudirka beelaha aan dariska nahayna yeeli mayno war saaxiibkii cabdifitaax xaashi waxa uu yidhi cudurka in la ogaado ayaa daawada ka horraysa marka shabaab fidnaday wadaan iyo farriimahooda waa la ogaaday dawadoodiina waa la helayoo dadku aqbali maayaan iskudirmo kale war madaxweyne xasan shiikh oo ka hadlayay xafladii wuxuu yidhi dadka shabaabka u adeegaya oo iskudurka beelaha walaalaha ka shaqaynaya waxay noola mid yihiin shabaabka qofkii soomaaliya qof soomaaliya kale xaqda darre ku dilaana shabaab uu noola mid yahay sababtoo ah shabaab waxa kula dagaalamaynaa waa dadka ay laynayaan darteed kii dadka dilaana noogama duwana warwaagii hore dowladdii kacaanka waxaan maqli jiray midka nala socdee seedahana jaraye sannahaba quulees ummadiisa siisto arya bashiiroo waxaa kalood ka tagtoo waagaas la dhihi jira sadka dadweynuhu waa sun seeftii kacankuna waa sideedii isna seegi warkalmaanay waxaan arkay weli cabdirasaaq dhoorre oo xirxiranoo la leeyahay maleeshiya beelado uu afduuban yahay adeerkiisu raadiyo kulmiya waraysi siiyeyna wuxuu yidhi maleeshiyada waana la hadashay wariyahana waana la hadal siiyeen waxayna noo sheegeen inay ka rabaan lacag madax furasho ah annaguna waxaan dhahna idiinma aamini karnay odayaashiina nala soo xidhiireen marka waxaa la yaab leh iyadoo la maraayo qof aan dembi gelin in soomaaliya meel ka mid ah lagu afduubto ayadoo madax furasho meesha laga rabo wow budhcadbadeed u naqaanay budhcadbarriyeed miyaa soo baxday waradhaamagafihii libiya laga sheegi jiray miyaa hiiraan baraanji ka furtay war soomaali soomaali afduubanaya ee weliba hadlaya asagoo isla quman leh lacagaan ka rabaa kaaga darana magac beeleed ku gabanaya waa ciil iyo caloolxumo war kalamaana war ma haysaane madaxweyne waaro xafladii galmudug ka hadlaya wuxuu yidhi war gormee waara laga dhigay madaxweynaha galmudug war waaraba madaxweynihii hore hirshabeelle wuxuu yidhi fuustohosku bogsanga dhaamiyo haytana erey bowa doorashada galmudug qofkii codkaan u sharaxanay amuu yidhi war shidanaaba shidan miyuu yidhi warwarkaa ku soo boodina madaxweyne waare wuxuu yidhi madaxtooyada galmudug iyo quruxdeeda ha loo dubo hirshabeellahana loo diro horta madaxweyne waare madaxweynaha cali jayta sheegtay ma aqoonsaday warkalamaana war ma haysiine xafladii galmudug xala madaxaana furan baa laga qaaday wiilka hore u qaadi jiray ee iyo wasiir jaamacna maslaxa isku waraysteen hadda waa isla qaadeen baan ka wadaa marka ma waxaa ka dhacday maantoo kalena madaxa furan waar aniga walla weynay wasiir heesaya weykow waar macal raysul wasaaraha iyagaa gabya war waxaan nugula wareegininoo horta xafladda xalay ma laga qaaday heestii dhihi jirta wixii dhiig lahow kaca war waxaa laga qaaday waa dharaartii galmudug oo maryaha inaan dhigtaan ku dhowaanayaa ikahay dhiigga ikahay ka dareena war waxaa kaloo laga qaaday wallaahi sida loo cartamo bilaahi cadow loo bahdilo annagu waan ku caanbaxne dadow maalays ceshadu war galmudug war kama haysiine hayehe hankoolow macagtaad ka soo roogsatay war cabdulla warkaa naga dhex madaxweynaha galmudug qoor boqor wuxuu yidhi galmudug dagaalka ma ahana wax kale oo shaqaa oo ka soconaysa ma jirto hayehe maarshaalow miyuu ku soo roga war cabdulow warkaana dhexgelina wuxuu yidhi shir kale iyo shaqo kale iyo hawl kale midna galmudug ka dhici maayo inta khawaarijta laga soo afjarayo dhulka gelmudugna laga sifaynayo war xataa doorasho lama qabanayo miyuu yidhi war xafiisyadan la xirayaabaa lagu yidhi wasaaradda amniga iyo awqaafta arinta isku arkay miyaa marka ma soo qafila buu yidhi war qorqor buurta gacan libax kama hadlin hordoo buuqa naga daayo reerihiinnii qabo war jamhuuriyadda barakaysana ku xadgudub war gelmudug war kama haysaana madaxweyne qoorqooro ku dacweynayay ganacsatada gelmudug madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi eh. madaxweyne ganacsatada galmudug eh. baadda al-shabaab oo xoolahooda lagu dhacayona way u dhego nugul yihiin eh. afar sano oo aan ka baryaynay inay dekadda hobyood dhistaanna way ka dhega oo xataa waxbaha nugu tabarrucinine adinku ka faa'iidaystaan ka weynay anugu waxaan markhaati ka ahay qoorqooro inuusan qodobkaa been ka sheegin warbawa dekadda ganacad ganacsatada reer buntland baa dhisatay war maamulka galmudug hadduu adeegyadii kale ka adkaaday ganacsatadu mahalka dekadahay dhisa kari waayeen war cabdullahan waxaan ka maqli jiray yaa ku garwada war kalamaanay war ma haysaane magaalada wajeer gobolka waqooyi bariya kenya arrin cajiibaha ka dhacday ma gobolka gadaal lagu daray ma somalilan baa ixtiraaftay war waaqlow inta rayla oo dhinga laga dooranayo iska sug war maxaad u lagoynaysaa rayla oo dhinga weligii madaxweyne ma noqonaye yaa waxaad ka rabtaa faysal cali waraabaaba weli tartamaaye warwarka weliga waa dhex aradhaan xaflad meher ayaa wadaadkii markuu rabay inuu gabadhii meheriyo ayaa la sheegay gabadha meherkeedu inuu yahay milyan oo lacagta kenya kadibna kadibna wadaadkii wuxuu yidhi arrinkaa waa ka cudurdaaranaya meherkaana ma fulin karo sababtoo ah waxay noqonaysaa jid qaldanan ummadda u horkacayo furmi doona waar shiikha maxaa ka galay maisagaa gabadha mehersanayay war shiikhuma asagaa lacagta meherka bixinaya muxuu hor istaagay warwarkaana ku soo boodinaya dadkii ka qayb galay xitaa dumarkii waxay yidhaahdeen arrinkani waa qalad lamana aqbali karo wiilasha soomaaliyeedna yay aqbalin qarashka meherka haddii xujo looga dhigo war soomaalidu meherka maba bixiyaan gabdhahana way iska mehersadaane maxaa loo diidayaa hadday ku mehersanayaan mid badan igula xidha ila xogeedee waa dhammaataye gabdhuhu hadda meherkay qaaligaranayaan inay ku tahriibaan bay rabaan laba bari ka cabdina mashaakil bay abuurayaan si loo furo wargaalkacya hadda kahor waxaa ka dhacay gabar baa mahar badan sheegatay ayadoo loo fadhiyo xafladeedii nikaaxa kadibna shiikhiyaa wiilkii weydiiye oo ma la qabtaa hooma ku soo heshiiseen markaasuu yidhi shiikhow igula xir waa hadday iga qaadi kartee war hadda gabdhaha qaar meherka badan cadowjawis bay u isticmaalaan kuwa badanoo wax la hadla waayena waxay wiilasha ku dhahaan suuqay ii geliina intaasoo lacaga igu mehersatay war igagii jigeel baa laiga bixiyey miyaa dhacday war dumarku cadowgan ay sheegaan oo ay leeyihiin iga jabi cadowga xagee jooga war khawaariijta meesha lagu baabiiyo lagu jabiyey waa galmudug bow meerkaas qaaliga ahba iga raacdee inan aan jeclay baan beryahan ku ag wareegaa goortaan indhaha saaro baa lay amsiya erey kuma idhaahdo afkii aamus buu galay adduunna uma haye iyo hanti aan siiye ehelkeeda ma ogolo jacaylkuna aliyo maanta waa ebere dadalow adkaatee maryaa inanta ii keena war waxaa kaloo la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna isoo doona bay dhihi taqaanaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan sameeyey qodbasiro ilaahu nasiicadil baa tahay war la yidhi wiilashii beladu wadatoo mudaba dadka waali jiray miyaa waafaqo waxay fali jireen waajibkoodii helay weyddiin iyo waa iga su'aal warka celin rabtee wakhtigan shabaab ma waraabihii waagu ka baryaa gorayoy gabalkudha miyaada axmedow maqli jirin war libiya dagaala ka qarxayaa la yidhi war waxaa nabadii aan ahayn waa la kala qaaday suudaan maa ku daaratay war somalilan bayba ka socotaaye xaggaana la aadeen war yukrain iyo ruushka welima ka socotaa war soomaaliya hadday diyaarada heshay khawaarij layshayn maayo horta diyaaradaha soomaalida beeloodyada waaya yihiin aryaadhaha warkiyo kooban doontii shabaabku waa degte kadaata duulki saaraanow doontii shabaabku waa degte kadaata duulki saaraanow ha degto waan u malaynaya inay ku dhici doontee duniydii aan koraayay dakhalkii baa la jabayoo dabaylii baa la war hala yaaba inu hatii hore loo yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waysla darsaane xididka dhiigiyo injiraha wadnaqayo dukay iyo beerkiyo umaha wada shaqeeyo xabadku iifayuu yaay aydidka beerkiyo dada aduunkiyo dukay iyo beerkiyo umaha wada shaqeeyo xabadkui fayooyaay xaruntii midnimaada waxaa la duuyoy xabaroon xabaaliyo ay nool miduun noqon xagna uma baxaanahay

jiiranahay xaaraan nacaanahay alaabkooda taanahay reer ilaalintaanahay xilliyada iftiimiyo diga dayaanahay eeldheerayaasho caafimaad iyo xaqiiqdan la sugaya